بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك علما نافعا تنفعنا به يا عليم يا حكيم waxaan ku soo jiray baabu salaati اlmusaafir waxaan ka soo hadalnay shuruuddii qasriga ee sideedda ahaa saddexdii shardi u horreeyey ee ahaa inuu safar ku dheeraado iyo inuu mowdic mucayan ah ama meel mucayan inuu qasto iyo inuu safarku ahaado safar mubaax ah waxaan ka gudagelaynaa shardiga afraad ee shuruuddii qasriga wuxuu yidhi walow iqtadaa haddii uu ku xidho bimutimin qof dhammaystiraya salaadii laxdatan ilbiriqsi hadduu ku xidho lazimahu waxaa ku waajibaya alitmaamu salaadii inuu dhammaystiro shardigan waxaan ka cabiraynaa cadamu iqtidaa'ihi bimutimin cadamu iqtidaa'ihi bimutimin aw biman jahila safarahu inuusan ku xidhanin qofkii salaadda qasrinayay qof salaaddii dhammaystiraya ama qof uusan garanaynin inuu musaaxir yahay in kale haddaba haddii uu ku xidho qof salaaddii dhammaystiraya ama musaafir ha ahaado qofkaasi ama qof negi ha ahaado salaad duhur buuba afar ragcadood tukanaya maalan wuu ku xidhay qofkanna ilbiriqsi buu ku xidhay laxda min salaad hadduu doono xagga dambe haba ka goostee qayb salaaddiisa ka mid ah ayuu ku xidhay hadduu doono aakhira salaatihi ayuuba ku xidhay qofkan intuusan salaaddii ka bixin assalaamu calaykum intuusan dhihin ku xidhay qofkanna wuxuu qof negi ama qof musaafir oo salaaddii dhammaystiraya haddaba qasri markaa u socon mahaye salaaddii uu dhammaystiri doonaa salaaddii uu dhammaystiri doonaa waxaa kaloo la mida taas qof eh, musaafir ah haddii duhurkii uu ku xidho jumco jumcada qasri male soo maaha markaa idnagu dhammaystiraya ama qof salaad subax tukanayu ku xidhay salaad subax dee qasri male wuu dhammaystiraya ama qof salaad sunnaha tukanayu ku xidhay salaad sunnaha salaadda sunnaha ah qasri male markaa salaaddii wuu dhammaystiraya arrinkaasina waxaa daliil u ah xadiidkii imaam axmed uu kaga wariyey sanad saxiixa can ibni cabaas radi allahu tacaala canhu in la weydiiyey ibni cabaas qofka musaafirka ahaa maxaa ugu wacan uu laba ragcadood u tukanayaa haddii uu keligii tukado haddii uu ku xidho qof negina salaaddii u dhammaystirayaa wuxuu taasi waa sunna tilka sunna arrinkaas sunnadii nabiga salى alayhi wasalam weeye bal xadiidka waxaa wariyey imaam muslim waa yahay walow iqtada uu ku xidho bimutimin qof salaaddii dhammaystiraya laxdatan ilbiriqsi lazimahu waxaa ku waajibayay qofkii ku xidhay salaada rabe inuu qasriyo alitmaam inuu dhammaystiro salaadii ayaa ku waajibaysa walow racafa alimaam imaamkii hadduu gororo alimaamu lmusaafiru imaamkii musaafirkaa haddii uu gororo uu goror ka yimaado wastakhlafa uu ka khaliif yeesho mutiman qof salaaddii dhammaystiraya atama way dhammaystirayaan almuqtaduuna kuwii ku xidhanayey wakadaa saas waxaa la low caada alimaam imaamkii haddii uu soo laabto oo waqtadaa bihi ku xidho imaamkii musaafirka ahaa ee salaaddii qasrinayey haddii uu goror ka yimaado oo sankii uu dhiigo ama salaaddii isagoo ku jira ay weysadii ka jabto dabeetana qof salaaddii dhammaystiraya ayuu ka khaliif istakhlafa mutiman yani qof buu meeshiisii soo istaajiyey qofkaasina waa qof negi ama waa qof musaafira laakiin salaaddii dhammaystiraya mutiman marka luu leeyahay maaha salaaddii intii u laabnayd buu tukanaya ma ah ee qasriga ahayd ee salaaddii duhurka ahayd buu afar ragcadood tukanaya weyaan maalan salaaddii rubaaciyadahayd yuu afar tukanaya haddaba haddaba khaliif ka yeesho oo meeshiisii uu ku bedelo suu dadka u tujiyo qof salaaddii rubaaciyadahayd dhammaystiraya dadkii ku xidhnaa imaamkaa hore ee salaadii ka burtay ee salaaddii ka baxay way dhammaystirayaan oo maadaama xagga dambe ay kaga xidheen qof salaaddii dhammaystiraya ayaguna way dhammaystirayaan xaggii hore la eegi mahayo ee salaaddu qasriga u xidhnayd ee hore qasrinay lama eegayo ee maadaama qofkan uu ka khaliif salaadii dhamaystiraya way dhammaystirayaan maxaa qof waxay ku xidheen salaaddii dhammaystiraya waa kaan hadda soo nidhi walow iqtadaa bimutimin laxdatan lazima litimama kaani maadaama marka ay laxdo ku xidheen qof eh, salaaddii dhamaystirayagana wa dhamaystiraya sidoo kale waxaa la mid ah imaamkii salaada dhexdeeda uu dhiigu ka yimid ee sanku goraray haddii intuu dhiigii iska soo nadiifiyo iska soo maydho oo uu salaaddii ku soo laabto oo uu ku xidho ninkii uu ka khaliif yeeshay asna wuu dhammaystirayaa atama wakadaa low acaada alimaamu wakhtadaa bihi markuu leeyahay waa macnaha taa horey la asna wuu dhammaystiri doonaa salaadii waayo waxa weeye wuxuu ku xidhay imaam salaadii dhammaystiraya ayuu ku xidhay waayo walow racasa alimaamu lmusaafir imaamkii musaafirkaa ah haddii uu gororo oo dhiig sanka ka yimaado wastakhlafa uu ka khaliif yeesho mutiman qof salaadii dhammaystiraya uu ka khaliif yeesho macnaha meeshiisuu ku bedela laga wadaa suu dadka salaadii intuu laabnad u tujiyo qofkaas inuu yahay qof salaadii rubaaciyada dhammaystiraya atama almuqtaduuna kuwa ku xidhanaya way dhammaystirayaan wakada waxaa la mid ah low caada alimaam imaamkii uu soo laabto imaamkii hore oo waqtadaa bihi ninkan dambe khaliifada ah uu ku xidho asna uu dhammaystirayaa walow lazima alitmaamu dhammaystirkii haddii uu ku waajibo muqtadiyan qof ma'muum aho imaam ku xidhan oo fa fasadad ay fasaado salaadu salaaddiisii ay burto salaaddii waxa weeye ma'muumka aw amase salaatu imaamihi salaadda imaamkiisii ay burto aw amase baana uu caddaado imaamuhu imaamkiisii muxdian inuu yahay mid aan weysaba qabin oon dahaaro qabin atama uu dhammaystirayaa marka dambe ee uu tukan doono ama salaadda uu dhammaystiri doonaa masaaishan halkan aan ku sheegino dhammaan waxay farac ka yihiin shardigan afraad een soo xusnay ahaa qofkii salaadda qasrinayay waa inuuna ku xidhanin qof salaaddii dhammaystiraya haddii kale waxaa ku waajibaya itmaam inuu salaaddii dhammaystiro haddaba wuxuu ku leeyahay qofkii maamuumka ahaa hadday ku waajibto salaaddii inuu dhammaystiro ayaa ku waajibtay maala wuxuu ku xidhayba qof salaaddii dhammaystiraya dabeetana salaaddiisii baa burtay salaaddii hadduu ku soo celiyo tukado mar kale waxaa waajib ku ah salaadda dambe ee tukanayana inuu dhammaystiro marba haddii itmaamku ku waajibo hadday doonto salaadda haba ka burtee waxaa waajib ku ah salaadda dambe ee tukan doonana inuu dhammaystiro waxaa la a taas suuradan labaad ee ahaa in imaamkiisii salaaddii ka burto imaamkiisiibaa salaaddii ka burto qofka waxaa ku waajibay inuu salaaddii dhammaystiro qof salaaddii dhammaystiraya ayuu ku xidhay dabeetana imaamkiisiibay salaaddii ka burtay oo salaaddii ka baxay waxaa waajib ku ah inuu salaaddii dhammaystiro ee dhihi mahayo imaamkii maadaama salaaddii ka burtay waan qasrinayaa taana waa suurada labaad suurada saddexaadna waxaa weeye imaamkiisii uu ku xidhnaa waxaa weeye salaadda dhammaystirayey ayay soo caddaatay inuu muxdi ahaa markuu salaaddii ka baxay ayay soo caddaatay inuu hee uusan weyse qabin ama salaadda dhexdeediibuu ka baxay wuxuu ogaaday asagoon weyse qabinba inuu salaaddii galay oo isiloobay marka ayadana wuu dhammaystiraya marba haddii itmaam uu ku waajibay itmaamkaasi kama hadhayo ilan marka horeba itmaam baa ku waajibay soo ma ah biayi xaalin min alaxwaal haddaba itmaamkaasi kama dhacayee uu ku eh, waajibaya ama salaadiisa ha burto ama salaadda imaamkiisa ha burto ama imaamkiisii ha soo cadaato inuusan hee markii uu tujinayay horeba wayse qabin walow lazima alitmaamu dhammaystirkii hadduu ku waajibo salaaddii in la dhammaystiro muqtadiyan qof ma'muumahoo imaam ku xidhan oo fafasadad ay fasaado salaatuhu salaatulmuqtadi qofkan ma'muumka ah salaadiisii ay burto aw amase salaatu imaamihi imaamkiisa salaadiisu ay burto oo masebaan imaam imaamkiisa uu soo cadaaday muxdian inuusan dahaaro qabin oo muxdiu yahay atama saddexdaa suuraba salaaddii wuu dhammaystiri doonaa maxaa yeele waxaa ku waajibtay inuu salaaddii dhammaystiro markaa waxaa la soo sheegana uma diidayo ee dhammaystirkii waaya walow iqtadaa haddii uu ku xidho biman dannahu qofuu u maleeyey musaafiran oo fabaana qofkii ay soo cadaato muqiima inuu yahay qof negi aw amase biman jahila qof uuna garanaynin safarahu safarkiisa atamma wuu dhammaystirayaa waayahay qofkani wuxuu ku xidhay qofuu u maleeyey musaafir dabeetana waxaa soo caddaatay inuu yahay qofkani qof negi marka ayada ahaa salaaddii wuu dhammaystirayaa marba haddii uu qofkani soo cadaatay inuuinuusan musaafir ahayn oo qof nagi u yahay waxba malihii uu malaynaya inuu musaafir yahay waxba u tari mahayo waa tii qaacidada fiqiga ay ahayd laa cibrata bidanni اlbayini khata'uh wax haba yaraatee tixgelina ma leh malaha ay soo caddaatay inuu gef yahay waaya malihiisa lama eegaye waxa weeye waxaa la eegayaa xaqiiqadii waaya waxaa kaloo la mida taas oo salaaddii dhammaystiri doonaa haddii uu ku xidho qof uusan garanaynin safarkiisa yacni biman jahila safaruhu waxaa laga qof uu ka shakiyey ma musaafir baa mise waa qof negi ma soco mise waa qof negi musaafir ahayn ayuu kala garan waayay marba haddii uu shakigaasi meesha yimaado oo uusan kala garanaynin qofkani ma qof negiba mise waa musaafir ah ayadna salaaddii inuu dhammaystiro ayaa waajib ah waayo mar kasta madhabkeenna asal ah itmaamka salaadda waxaa asal u ah itmaamka in la dhammaystiro qasrigani waa khilaaf alasl marba hadduu shaki yimaado asalkii baa loo noqonaya oo itmaamka walow iqtadaa hadduu ku xidho biman dannahu qofuu u maleeyey musaafiran qof socota oo fabaana uu soo cadaado muqiiman qof nagi yahay aw amase biman jahilan qof uu aw amase iqtadaa wuxuu ku xidhay biman jahila safaruhu qof safarkiisa uu garan waayey oo macnahu ka shakiya inuu musaafir yahay inuu negi yahay atama uu dhammaystirayaa walow alimahu qofkii hadii uu ogaado musaafiran inuu yahay qof musaafira oo socoto ah oo washaka uu ka shakiyo fii niyatihi niyadiisa inuu niyeysay qasri iyo inuusan niyeysanin qasara uu qasrinaya kolka ayada ah walow shaka hadduu ka shakiyo fiihaa niyadii imaamkiisa hadduu ka shakiyo inuu qasriyey in kale faqaala uu dhaho kolka ayada ah ma'muumkii inqasara imaamkani haddii salaaddii uu gaabiyo qasartu anna waan gaabin wailaa hadii kale san qasrin uusan gaabin salaaddii uu dhammaystiro atfamtu anna waan dhammaystirayaa qasara marka ayada ahaa salaaddii uu gaabinaya filasaxi wuxuu halkan ku tilmaamayaa qofkii maamuumka ahaa wuu og yahay imaamkiisan inuu musaafir yahay laakiin wuxuu ka shakiyey niyadiisa miyuu qasri mise ayuu ka shakiyey marka ayada aha wuu qasrinayaa waayo qofkan waxaa muuqata yani xaalka musaafirku waa yani waa asal u ah ama daahirka musaafirka waxaa weeye in uu salaaddii qasrinayo maadaama qasrigu u howl yar yahay una ajir badan yahay saan tilmaami doono waayo khaasatan hadduu safarkiisu gaaro saddex maalin socod sidaan dib ka tilmaami doono hadduu alla idmo marka qofkan ba hadduu ogyahay inuu musaafir yahay waxaa asal ah inuu salaaddii qasrinayo marka shaki inuu ka shakinayo inuu niyeystay qasri imaamkan iyo inuu salaaddii dhammaystirayo wax macno ah ma samaynaysee salaadii wuu qasrinayaa qofkaa maamuumka ku xidhay waxaa kaloo la mid ah, hadii uu imaamkiisa niyadiisa uu ka shakiyo oo uu dhaho talow imaamkani miyuu niyeystay qasriga mise ma niyeysan markuu salaadda xidhanayay ayaa wuxuu qalbiga ka niyeystay haddii uu imaamkani salaada qasriyana waan qasrin hadii uu dhammaystirana waan dhammaystiri kolka ayadaayadna salaaddii uu qasrinayaa maadaama uu nigeystay wixii dee fii nafsi اlamr wixii dee looga baahnaa marka ila kulliba sidaasuu samayn lahaa sidaasuu samayn lahaa oo imaamkan hadduu qasriyo wuu qasrin lahaa hadduu dhammaystirana wuu dhammaystiri lahaa marka taas niyadaas taradudka yarka ku jira wax dhibaa ma keenaya qowlka ka soo horjeeda asax wuxuu leeyahay maadaama niyadiisii taradud uu ku jiro qasrigii uma soconayo ee salaaddii uu dhammaystiraya wayushtarad waxaa loo shardiyaa liqasri qasriga waxaa loo shardiyaa niyatuhu in lagu niyeysto fi lixraami salaada marka la xidhanayo dhexdeeda ixraamka dhexdiisa marka la xidhanayo salaada in la niyeysto ayaa loo shardiyaa shardigani waa shardigii shanaad ee shuruudii qasriga oo waa maxay waa niyatulqasri qofkii inuu niyeysto qasrintii ama salaaddii inuu gaabiyo inuu haddaba qasriga waxaa shardi ah in aad niyeysato markii aad xidhanayso salaadda waa inaad qasri niyeysataa nabigu wuxuu uhi alayhi الsalaaةu wasalaam inama alacmaalu biالniyaat wainama likulli imri'in maa nawaa qof kasta wuxuu niyeystay un buu leeyahay marka qasrigani waxa weye in la niyeysto ayuu u baahan yahay markii salaadda la xidhanayo waaya duurkii markuu tukanayo maalan waa inuu niyeysta inuu laba ragcadood ka tukanayo casarkii saas o kale niyat alqasri inu la yimaada hadduusan niyeysanin de ma soconayso inuu salaaddii qasriyo oo gaabiyo kaasi waa shardigii shanaad wataxarusu inuu iska ilaaliyo can munaafiha wax ka hor imaanaya niyada qasriga dawaaman eh, ay cala dawaami si joogto ah eh, yani fii dawaami salaa salaadda intay socoto wax ka hor imaanaya niyadaas qasriga waa inuu iska ilaaliyaa kanna waa shardigii lixaad oo ah ataxaruzu can munaafi niyati اlqasr inuu iska ilaaliyo wax diidaya ama ka hor imanaya niyadii qasriga dawaaman ay fii dawaami sala salaadda intay socoto dhexdeeda waa inuu iska ilaaliyaa wax niyat alqasri ka hor imanaya oo waa maxay waxaa niyat alqasri ka hor imaanaya waa maalan inuu niyat alitmaam inuu dhammaystirnigiiso isagoo qasri xidhay haddana salaadda dhexdeedii niyadii uu bedelo oo u niyeyso salaaddii inuu dhammaystiro mar hadduu niyadaa la yimaado qasri uma soconayo salaadii waa inuu dhammaystiraa maxaa yeele la yimid niyo ka imanaysa qasrigii waaya wayushtarad waxaa loo shardiya lilqasri salaadii qasrinteedii inuu niyeysto qasrigii fi lixraami xirashada salaada dhexdeeda inuu ku niyeysto markuu salaadda xidhanayo wataxarusi inuu iska ilaaliyo can munaafiha munaafi alqasri salaadii munaafiyaha munaafi niyat اlqasri niyadii qasriga wax ka hor imanaya ma diidaya inuu iska ilaaliya dawaaman ay fii dawaami sala salaaddu intay socoto waa inuu iska ilaaliya laakiin shardi ma aha inuu niyadii qasriga joogteeyo shardi maaha walow axrama qofkii haddii uu xidho salaadii qaasiran asagoo qasri niyaystay uma dabeetana taradada uu ku labalabeeyo fii annahu yaqsuru salaadii inuu gaabinayo iyo aw yutimu ama uu dhammaystirayo ayuu ka labalabeeyey aw amanse fii annahu wuxuu ka shakiyey fii annahu nawa alqasra gaabin inuu niyeysa ama qasri aw amase qaama imaamuhu imaamkiisu u kaco liaaliatin ragcad saddexaad oo fa shaka uu ka hal huwa mutimun imaamkani salaaddii miyuu dhammaystirayaa am saahin mise wuu sahwisan yahayoo sahwi baa u kacay atama saddexdaa suuraba salaadii uu dhammaystiraya waxaa weeye halkan saddex suuruu mualif ku tilmaamay saddexdaas suuraba salaaddii uu dhammaystirayaa suurada koowaad waxaa weeye qofkani qasri buu niyeystay dabeetana salaadda dhexdeeda ayuu ka labalabeeyey talow iska dhammaystirtaa salaaddii misle qasrigagaad iska wadataa oo laba ragcadood baad tukataa marba haddii taradudka uu ku yimaado waa inuu salaaddii dhammaystiro kolka ayada ah qasri uma soconayo suurada labaadina waxaa weeye qofkan salaada dhexdeeda ayuu ka shakiyey talow qasrigii niyadiisii ma la imid mise waaman iloobay ayuu ka shakiyey qasrigii niyadiisii ma xidhay mise ma xidhanin marka salaada aan xidhanay ayuu ka shakiyey marba hadduu shakiga ku yimaado salaadii wuu dhammaystirayaa suurada saddexaadna waxaa weeye imaamkii uu ku xidhay qasriga ayaa kacay laba ragcadood markuu tukaday uu ka sugayay inuu salaamo naqsado ayuu ragcad saddexaad u kacay dabeetana maamuumkii baa shakiyeyoo wuxuu is yidhi imaamkani masahwi u kacay mise salaaduu dhammaystirayaa oo waa mutim oo salaaddii duur maalan ayuu afar ragcadood tukanayaa mise sahwi u kacay oo wuu yahay oo subxaan allah baan u soo laabto shaki baa ku dhacay marba hadduu shakigaa yimaado atama ay inagu dhammaystirayaan oo xataa suuradan dambe haddii imaamkii ay soo caddaato in uu sidii uu ka shakiye ahayd oo oo imaamkani sahwi u istaagay marba hadduu shakiba ku yimid salaaddii in la dhammaystiraya in kale atama wuu dhammaystiraya waayo shakigan ku yimid ee ahaa inuu salaaddii dhammaystirayo ayaa la eegayaa malihiisii la eegaya iyo niyadiisii marka waxay la mid tahay sida asagoo niyada naftiisa ka shakeeyey ayay la mid tahay niyada uu ka shakeeyey imaamkiisa walaxrama qofkii haddii uu xidho salaadii qaasiran asagoo niyeystay qasri uma dabeetna taradada uu ka labalabeeyo fii annahu yaksuru salaaddii inuu gaabinayo aw yutima ama uu dhammaystirayo aw mase taradada wuxuu ka shakiyey taradudkan dambe waxaad ka dhigtaa shaki kaa horena labalabayn ka dhig aw mase taradada wuxuu ka shakiyey fii annahu nawa alqasra qasri inuu niyeystay iyo inuusan niyeystan inuu ka shakiyey taasina waa suuradii labaad aw mase waxaaba kacay imaamu imaamkiisiiba wuxuu kacay liaalia ragca saddexaad fa wuxuu ka shakiyey maamuumkii hal huwa imaamkani mutimun salaaddii miyuu dhammaystiraya am saahin mise sahwi buu kacay atama saddexdaas xaalaba salaaddii wuu dhammaystiraya walow qaama alqaasiru qofkii salaada gaabinaya ama qasrinaya haddii uu kaco liaaliati ragcad saddexaad camdan barheer hadduu ogu kaco bilaa muujibin wax waajibana iyadoosan jirin lilitmaami dhammaystirkii batalat salaatuhu salaadiisu way buraysaa wain kaana haddii uu yahay kicitaanka uu kacay ragcad saddexaad sahwan halmaan hadduu yahay iyo sahwi caada uu soo laabanayaa wasajada waana uu sujuudaya lahu kicitaanka u kacay ayuu u sujuudi doonaa sujuud sahwi la imaan doonaa wasallama waana salaamo naqsanayaa fain araada haddaba hadduu doono an yutima inuu dhammaystiro salaaddii markaa uu soo laabtay fain araada haddii uu doono markii uu soo xusuusta isagoo taagan an yutima inuu dhammaystiro salaaddii caada uu soo noqonayaa uu fadhiisanayaa uma dabeetnana hadda uu hinqinaya uu kacaya mutiman isagoo salaaddii dhammaystiraya wuxuu ku yidhi qofkii qasriga niyeystay ee laba ragcadood salaaddii rubaaciyada inuu ka dhiga niyeystay haddii uu markii atixiyaadkii u fadhiistay uu kaco taxiyaadka markuu fadhiistay kadib eedda u dhammeeyey ee laga sugay inuu salaamo naqsado uu ragcad saddexaad u kaco labaa loo kala qaadaya inuu badheer u kacay camdan badheer ama inuu sahwan u kacay hadduu camdan u kacay ayadoo aysan jirin wax salaadii keenaysa in salaaddii la dhamaystiray iyadoo wa salaaddii in la dhamaystiray keenaya usan jirin maalan yani waxyaabihi aan soo sheegayna de inuu qof ku xidha maalan mutim oo kale de markaas waa laga rabaa inuu salaada dhamaystire haddaba wax salaadii in la dhammaystira keenaya ma jiro oo qasran uu niyeystay hadduu ragcad saddexaad u kaco salaaddiis way buraysaa waayo qofkan waa litalaacubi waa qof ciyaaraya wey ragcad saddexaad buu soo ziyaadiyey waxay la mid tahay sida qof salaaddii duhur afar ragcadood markuu tukaday ragcad shanaad camdan u kacay qofkaas salaaddiis way buraysa kanna laba maadaamuu niyeystay ragcadood inuu tukado ragcadda saddexaad camdan u kacay de waa ragcad dheeraada salaadiisi way buraysaa haddiise sahwi uu u kacay oo camdi uusan u kicin kolka ayada ahaa wuu soo noqonaya soo laabanaya dabeetana sujuud sahwi wuu la imaanayaa dabeetana wuu salaamo naqsanaya sujuud sahwi muxuu la imaanayaa istaaggaa uu istaagay ee sahwi uu u istaagay ayuu sujuud sahwi oola imaanaya haddii uu doono ka waran markii uu kacay inuu salaadda iskaba dhammaystiraba fain araada an yutima waa halkan kuleeyahay markii uu ragcaddii saddexaad sahwada uu kacay qofkii salaadda qasrinayay ayaa wuxuu yhi salaadda waa ma iska dhamaystiraya mar haddaan kacay kolka ayada ah horta ha fadhiisto markuu fadhiisto ee uu niyeystay inuu salaaddii dhammaystiro dabeetana ha kaco oo salaaddii markaa ha dhammaystiro waxaa saa loo leeyahy ma garanaysaa ilaan istaaggan istaagu u qasday ma ahayn sahwigu u kacay marka horta istaaga hortaa ka soo laabtay sahwigu u kacay ma ka soo laabtay dabeetana niyatan itmaam ha la yimaado oo salaaddii ha dhammaystirto oo labadii ragcadood u laabnaa ee kale ha ku darsado hadduu doono walow qaama alqaasiri qofkii salaada qasrinaya haddii uu u kaco lialaain ragcad saddexaad camdan bareer hadduu u kaco bilaa muujibin iyadoosan jirin wax waajibin lilitmaami salaadda dhammaystirkeedii batalat salaatu salaadiisi way buraysaa wain kaana sahwan haddii uu istaagiisaas uu yahay sahwi caada uu soo noqonaya wasajada uu sujuudaya lahu istaaga wasalam uu salaamo naqsanaya fain araada haddaba hadduu doono an yutima inuu dhammaystira salaaddii caada uu soo noqonaya uma dabeeta nahda uu kacaya mutiman isagoo oo salaaddii dhammaystiraya wayushtaradu waxaa sardiya kownuhu qofkii inuu ahaado musaafiran mid safraya fii jamiici salaatihi salaadiisa oo idil falow nawaa haddaba hadduu niyeysto aliqaamata nagaansha fiiha salaada dhexdeeda aw balaqat ama ay gaadho safiinatu doonidiisi daara iqaamatii halkii uu ku nagaa atama wuu dhammaystirayaa hardigani waa shardigii toddobaad ee shuruudii qasriga waxaa shardi ah dawaamu safari fii jamiici salaati salaadiisi intuu ku jiro oydil waa in safarkiisii uusan dhammaystirnin oo safarkiisii uu socdaa haddaba waxaa kaa baxday suuradan hadda uu sheegay oo ah haddii salaaddii asagoo ku jira salaaddii qasrigii uu tukanayey u niyeysto inuu iskaba nagaadaba halkaa uu joogo inuu iskaga nagaado niyeysta kolka ayada ah salaaddii wuu dhammaystirayaa mar hadduu niyeystaba iqaamo nagaasho hadduu niyeystay wuu dhammaystirayaa salaaddii ilaa safarkiisa halkaas ku go-aya niyadaasa kala goysa waxaa la mid ah haddii uu dooni saaraa oo doonidaa uu ku tukanayey qasrigii dabeetna doontiiba waxay gaadhay halkii uu u socday magaaladii u socday ayay ku xidhatay isagoo weli salaadii ku jira oo qasrigii uu xidhan yahay oo salaaddii ku jira kolka ayada ahaa wuu kacayaa oo salaaddii uu dhammaystiranayaa maadaama waxa weeye uu nagaaday oo meeshii dee safarkiisii uu ka ekaa uu soo gaaray markaa dee qasri ma jiree salaaddii ha dhammaystiro haddaba toddoba shardi baa kitaab ku taalla shardiga sideedaad ee kitaab ka welin waxaa weeye alcilmu bijawaazi alqasr qofkii inuu og yahay qasrigi inuu bannaan yahay markanuu waa inuu u cilminaya qasri inuu bannaan iska qasriya salaaddii iska gaabiya asagoo jaahila ah, oon garanayninba inuu qasri bannaan yahay salaaddiisu ma asaxayso litalaacubihi qofkan iska ciyaarayaa u fiirso waa qaacida aan sheegayna qaacida hadda aan sheegayna alcibratu fi alcibaadaat bidanni almukalaf walcibratu fi almucaamalaat bima fii nafsi alamr waa kii allah hadda qofkan salaaddii duhur buu laba ragcadood tukaday musaafir ah mana ogo qasri inuu bannaan yahay asra waa qof jaahil ah iska tukada og ma ogoba xataa qasri in la xidhay iyo in qasri uu bannaan yahay waxaas ma ogo weligii muusa maqalba laakiin laba ragcood bu iska tukaya salaaddii duhur ma asaxayso waayo de waxa weeye malihiisu waxa weyaan qasri inuusan bannaanayn weeyaan malihiisaasaa lagu xukminaya qofkan maadaama qof jaahil uu yahay cilmi soo bara marka horta inuu qasriga bannaan yahay soo ogow markaasuu qasriga u asixi marka ma asaxayso waaya ciyaar bay noqonaysaa qof iska ciyaaraya ayay noqonaysaa walqasru qasrigii afdalu ayaa ka fadli badan min ihtimaami salaadda in la dhamaystiro cala lmashhuuri qowlka mashhuurka haddaan qabanno waase goorma balaq hadduu gaadho safarkii alaaa maraaxila saddex maalin socod wa sawmu sawmkii ayaa afdalu ka fadli badan min alfidri afurkii in lam yatadarar bihi haddii uusan qofkii musaafirka ahaa soonkii ku dhibtoonin qasriga ayaa ka fadli badan dhammaystirka qofka musaafirka ah qasrina wuu bannaan yahay itmaamna wuu bannaan yahay salaaddii duhur iyo casar iyo cishe intaba inuu laba ragcadood tukadana u bannaan tahay inuu salaaddii afar ragcadood tukadana u bannaan tahay midkoodeese fadli badan waxaa fadli badan qasriga ayaa fadli badan waa haddii safarkii uu gaaro saddex marxaladood iyo wixii ka sii badan hadduu safarku yahay saddex marxaladood waxaa looga jeedaa saddex maalin socod iyo wixii ka sii badan macnaha waa boqol iyo labaatan kilomitr iyo wixii ka sii badan hadduu mar safarku gaadho marka ayada ah dee waxa weeye qasrigaas ayaa fadli badan laakiin wax intaa ka yar itmaamkaa fadli badan waxaa saa loo leeyahay nabigeena sala allahu calayhi wasalam sunnadiisu waxay noo caddaynaysaa mar hadduu safro in uu salaada qasrin jiray oo uusan salaada dhammaystiri jirin midda kale culamada qaar baaba qabaa salaada in la dhammaystiro inay waajibtahay qasriga usan banaanayn sida abu xaniife oo kale marka khilaaf ayaa la ilaalinayaa waayahay abu xaniife wuxuu qabaa qasrigu waa waajib oo markaa itmaamkii ma bannaano waayahay laakiin haddii safarku uusan gaarsiinayn saddex maraaxil waxaa fadli badan itmaamkii markaa soonka iyo afurka midkee u fadli badan qofka musaafirka waxaa u fadli badan soonka ayaa u fadli badan bisha ramadaan haduu safro inuu soomo isagoo musaafir ah ayaa u fadli badan waa haddiise soonkaasi uusan dhibaynin qofka musaafirka ah oo mashaqo iyo dhib uusan u geysanaynin marka waxaa fadli badan inuu iska soomo waa sida hadda maanta innagoo kale waxaan ku safaraa gaadiid muriix ah diyaaradaa lagu safraa gawaari muriixa ah lagu safraa marka safarka inta badan laguma dhibtoodo sidii waa hore lagu dhibtoon jiray laguma dhibtoodo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam isagoo gaadiidkii xoolaha ku safraa oo waxaa weye awrta fuulaya ayuu haddana bisha ramadaan hadduu safro uu soomi jiray saasaa haalibka hadigiisa ahayd nabiga alayh slat slam inta badan hadduu ramadaan safro wuu soomi jiray nabigeena alayhi الsalaatu wasalaam ficilkii saas u badnaa ilahina wuxuu hi wa an tasuumuu khayrun lakum inaad soontaan baa idiin fiican midda kale waxaa ku jirta soonka qofka dimadiisiibuu beri yeelayaa mar haddii aad soonto dee soonkii uu kaa dhacay waajibkii laakiin haddaad dib u dhigato bilow geeriduba kugu timaado adaan soo qalaynin inkastoo de qofkuusan ku dambaabayn laakiin waxaa fadli badan mar kastaba inaad dimadaada beri yeesho laakiin waxa lu yidhaha haduusan ku dhibtoonin amaa haddii soonkii qofkii uu ku dhibtoonayo safarka dhexdiisa oo mashaqo iyo kadeed uu keenayo marka ay adag tahay inuu u dulqaato dee markaas waxaa u fadli badan inuu iska afuro maxaa yeele nabiga alayhi salatu wasalaam muxuu arkay nin asxaabta ka mid oo sooman safarka dhexdiisa oo markaa maro lagu hadheeyey oo laga dalaaliyey dabeetana nabig wuxu alayhi الsalaatu wasalaam laysa min albir an tasumuu fi safar yacni samafalka iyo samaha ka ma aha inaad safarka dhexdiisa ku soontaa haddii uu ka cabsado khatar gala naftiisa u cabsadana markaas waaba xaaraan inuu soomo hada kanu faasilun weeye fasalkan mualif wuxuu ka hadli doonaa aljamcu bayna salaatiin labadii salaad oo la jamciyo fasalkan wuxuu ku tilmaami doonaa dhowr arrimood sideed shay buu ku sheegi doonaa xukumka jamciga in labada saladood in la jamciyo xukumkeeda asalawaat alatii yujmacu baynaha salaadaha la jamcinayo sidoo kale aqsaam aljamc jamciga aqsaamtiisa iyo qaybihiisa ayuu ku sheegi doonaa jamcu taqdiimki jamcu tahiirka midkoodee fadli badan ayuu tilmaami doonaa waxaa kaloo tilmaami doonaa shuruudda jamcu taqdiimka shuruuddiisa iyo shuruudda jamcu taakhiirka ama shardiga uu leeyahay jamcu taakhiirka ugu dambayn wuxuu tilmaami doonaa aljamcu bilmatar roobka oo salaaddii lagu jamciyo iyo shuruudda uu leeyahay yajuusu waxaa bannaan buu yidhi aljamcu in la kulmiyo bayna duhri duhurkii iyo walcasri casarkii taqdiiman horumarin jamcu taqdiim lagu sameeyo wa taakhiiran iyo dibdhigid in lagu jamciyo ayaa bannaan wاlmagribi iyo wa bayna almagribi magribkii iyo wاlcishaai cishihii kadalika sidaas si la mid a macnaha taqdiiman wa ta'khiiran in horumarin lagu jamciyo ama dibdhig lagu jamciyo fi safari طawiil safarkii dheeraa dhexdiisana lagu jamciyo wakada waxaa la mid ah alqasiiru safarkii gaabnaa fii qowlin qowl haddaan qabano halkan wuxuu ku tilmaamayaa xukumkii jamcu taqdiimka iyo salaadihii la jamcinayay iyo aqsaamtii jamciga intabuu ku tilmaamay wuxuu idhi horta jamciga in laba salaadood la jamciyo xukunkeedu waa jaais yajuus bannaanya in laba salaadood la jamciyo lama dhihin waa sunno saasaa fadli badan lama dhihin waa shay jaa'isa wuu bannaan yahay qofku wuu iska dayn karaa wuuna oo salaadkaas waqtigeedu tukan karaa wuuna jamcin karaa yani lama dhahayo jamciga ayaa ka fadli badan in salaad kasta waqtigeeda la tukado waa jaais shay bannaan wey salaadaha la jamcinayana waa kuwe waxaa weeye duhurka iyo casarka waa la jamcin karaa maqribki iyo cishahana waa la jamcin karaa salaadii la jamcinayana waa kuwaas haddaba waxaa kaa baxay salaada subax lalama jamcin karo ta ka horraysa iyo ta ka dambaysa toona sidoo kale casarkii lalama jamcin karo maqribkii kuwaasi kuma jiraan laakiin duurkii casarkii ayaa la jamcin karaa maqribki cishana waa la jamcin karaa jamciga aqsaamtiisa ama noocyadiisuna maxay yihiin waa jamcu taqdiim iyo jamcu taakhiir in xagga hore salaadii loo raro salaaddii dambe in loo raro salaada hore oo jamcu taqdiim la sameeyo ama salaaddii hore salaadda dambe loo raro oo jamcu taakhiir la sameeyo bimacnaa casarkii in loo raro waktigii duurka oo jamcu taqdiim la sameeyo ama duurkii loo raro casarkii oo jamcu taakhiir la sameeyo labadaba way bannaan yihin nabiga calayhi salatu wasalaam intaba way ka sugnaadeen axaadiis saxiixa waxaa kaloo mualifku ku tilmaamay safarka salaada lagu jamcinayo waxa weeyaan buu yihi safarka dheer ee waxaweye koob iyo siddeetan kilomitr iyo wixii ka sii badan maxaa kaa baxay safarkii gaabnaa ee intaa ka yaraa safarkii salaadda lagu qasrinay maa lagu jamcin karaa laakiin safar gaaban laguma jamcin karo qowl baa wuxuu leeyahay laga xoog badan yahay safarka gaabanna waa lagu jamcin karaa salaadda waa lagu jamcin karaa qasri kuwa banaano laakiin jamcigu ka fudud yahay buu leeyahayoo xataa safarka gaaban salaadii waa lagu jamcin kara lakin qolku waa laga xoog badan yahay qolkan wuxuu uga qiyaas qaadanayaa atanafuru cala araaxila salaada sunnaha oo lagu tukado daabada dusheeda waa kaan soo nidhi safarka dheer iyo safarka gaabanba wuu ku bannaan yahay waaya waxaa kaloo loo shardinayaa safarkan lagu jamcinaya salaada inuu yahay safar mubaaxa ah. waxaa kaa baxay safarkii xaaraanta ahaa arukhas laa tunaatu bilmacaasi sida qasrigan u nidhi laa yatarahas alcaasi bisafarihi fi lqasr kanna waa uu lamid jamcigiina waa la mid oo qofkii alcaasi bisafarihi aha ma jamcinayo fain kaana haddii uu yahay qofkii musaafirka ah qof socda waqtal ulaa salaada hore waqtigeeda fataiiruha inuu dhamaystir fataahiiruha inuu dib u dhigo ayaa afdalu fadli badan wailaa haddii kale facaksuhu cagsigiisa ayaa fadli badan wuxuu ku leeyahay haddii qofkii musaafirka ahaa uu socdo xilliga salaada hore salaaddii duhur xilligeedii buu socdaa ama salaaddii maqrib xilligeedii buu socdo socod ku jiraa oo safar ku jiraa marka inuu dib u dhigo salaaddii hore oo jamcu taakhiiru sameeyo ayaa fadli badan haddiise uusan maarata salaadda hore wakhtigeeda uusan soconin oo meel degan yahay marka inuu jamcu taqdiim sameeyo ayaa fadli badan waayahay halkan wuxuu ku tilmaamayaa jamcu taqdiimkii jamcu takhirkii midkoodee fadli badan wuxuu ku leeyahay midkaasa midka ka fadli badan si mutlaqa lama dhahayee kolba waxaa la eegayaa xaaladda qofka musaafirka sida u fudud ayaa u fadli badan haddii uu yani salaada duhuur maalan xilligeedii uu socdo jamcu taakhiir inuu sameeyo oo salaada u dibdhiga casarka ayaa fadli badan haddii tii maqrib uu socdo ti cesho in lagu dibdhigo ayaa fadli badan haddii uusan soconin xilligaa salaada horena uu meel degan yahayna dee markaa jamcu taqdiim baa u fadli badan kolba sida qofka musaafirka u fudud ayaa u fadli badan waaya kolba sida musaafirka uadlimaxaa nabg ala slam saasuu samayn jiray haddii uu safar ku jiro oo markaa socod ku jirana salaadda uu dibdhigi jiray haddii uu meel joogana salaaddii uu soo hormarin jiray oo waxa wey jamcu taqdiim buu samayn jiray hadduu degan yahay uusan markaa socod ku jirin fain kaana haduu yahay qofkii musaafirka saa'iran mid socda wakti lula salaada hore waktigeeda fataakhiruha salaadii inuu dibdhigo ayaa afdalu fadli badan wailaa haddii kale oo salaada hore waktigeeduusan soconin oo marka oo meel uu degan yahay fa cagsihu arrinka cagsigiisa ayaa fadli badan oo wuxuu ka wadaa jamcu taqdiim ayaa markaa fadli badan wa shuruudu taqdiimi jamcu taqdiimkii shuruuddiisu alaaatun saddex weeye albudaatu in lagu bilaabo bilula salaada hore falow sallaahumaa haddii uu tukado labadii salaadood oo fabaana ay soo caddaato markaa fasaaduhaa salaaddii hore inay fasaaday oy burtay fasadat ihaaniya tii labaadna way fasaadaysaa jamcu taqdiimku wuxuu leeyahay saddex shardi shardiga koowaadi waxaa weeye in salaada wakhtigeeda markaa la joogay hore inuu ku bilaabo ayaa shardi ah maxaa yaele wakhtiga iska leh markaa ha ka dambaysay salaadii kale maalan casarkiibuu la jamciyey duhurkii soomaa oo jamcu taqdiim buu sameeyey marka uu jamcu taqdiimka sameynay waa inuu salaada duhur horta marka hore tukado ku bilaabo dabeetana salaadii casar uu tukado maxaa la diidan yahay inuu isdaba mariyo casarkii hormariyo dabeetana duhurkii uu tukado taa ma banaano mana ansaxayso waktiga waxaa iskale salaada duhur ayada markaa ha horreysiiyo casarka ha ka dambaysiiyo taasi waa shardig ayadoo shardiga markaan ka duulayno haddii labadii salaadood uu tukado duurkii iyo casarkiibuu tukaday duurkii matalan horreysiiyey dabeetna casarkiibuu tukaday waxaa u soo caddaatay salaaddii hore ee uu tukaday duhurkii maalan in ay fasahaadday oo aysan asixin shardi buuba ka tegey shuruuddii salaadda ka mid ah ama rukni buu ka tegey salaaddii labaadna way fasahaadaysaa oo maxay u fasahadaysaa salaaddii labaad maxaa yeelay waxaa la waayey he albuda'atu biluula salaaddii horena ku bilaabaa la waayey mar haddii tii ka horraysaba ay burtay de iyadu markaa ku bilaabay noqonaysaa marka tii labaadna way buraysaa waaya qaacidada waxaa jirta dhahaysa attaabicu taabicun wاtaabicu laa yataqadamu calaa matbuucihi taabicu waa taabic taabicu kama hormaro waxaanuu raacsan yahay kama hormaro marka maadaama tii ay raacsanaydna ay burtay tii labaadna way buraysaa waniyat اljamci iyo kulmintii labada saladood in la jamciyo inuu niyeysto wa maxaluhaa maxalka niyadaasina waxaa weeye awalululaa salaada hore awalkeeda watajuus way bannaantay niyadii fii anaa'ihaa salaadaa hore dhexdeeda inuu niyeysto filadhari qowlka adharka ah waaya shardiga labaadina waxaa weeye in niyat aljamci la yimaado markii laba salaadood uu jamcinayo inuu la yimaado niyadii kulminta ama jamciga inuu la yimaado oo markaa goormuu niyeysanayaa niyat aljamcigaas wuxuu niyeysanayaa salaada hore bilowgeeda marka uu xidhanayo ayuu niyeysanayaa salaada salaada ka salaada ka dambaysay inuu la jamcin doono waa inuu niyeystaa waxaa kaloo bannaan salaada hore dhexdeeda inuu niyeysto jamcigii eedna way bannaantay wax dhiba male waaya wlmuwaalaatu iyo labadii salaadood inuu isku xidhiidhiyo bianlaa yatuula waaba inuusan dheeraanin baynahuma labada salaadood dhexdooda faslun zamankii udhexeeyey faasilkaa waa inuusan dheeraanin fain aala haddaba haddii uu dheeraado zamankii u dhexeeyey walow bicudrin cudurdaar sababtiiba ku dheeraadee wajaba kolka waxaa waajiba taakhiiru aaniyati salaaddii labaad inuu dibdhigo ilaa waktihaa wakhtigeed inuu dibdhigaa waajib ah walaa yaduru dhib ma keenayo faslun yasiirun zaman yar oo kala dhexgeliya labadii salaadood wax dhiba keeni mahayo oo yucrafu tuuluhu zamankaa dherarkiisa waxaa lagu garanayaa bilcurfi caadadii baa lagu garanayaa walilmutayamimi qofkii gebagabaystay waxaa u bannaan aljamcu labadii salaadood inuu jamciyo cala saxiixi wejka saxiixa ah walaa yaduru dhib keeni maayo takhallulu alabin biyo raadintood inay soo kala dhex gasho labadii salaadood dalabkaasoo khafiifin fudud shardiga saddexaad waxaa weeye shuruuddii jamciga jamcu taqdiimka labadii salaadood ee jamcu taqdiimka ku samaynayey inay xidhiidhaan oo waxa weeye waa inuusan wakti dheer u dhaxaynin waxa saas loo leeyahayna waxaa weeye labadii salaadood waxay noqdeen sida hal salaad oo kale maadaama uu jamci ku sameeyey oo salaadan dambe waktigeedu ka raro tii hore u raray hal salaad oo kale isla noqdeen marka in la xidhiidhiyo ayaa markaa waajib noqonaysa halka salaad ragcadaheeda sida loo xidhiidhinayo oo kale mid kale salaadan dambe taa hore taabic u tahayoo taabican lagama sooco matbuuciisa mid kale nabigeena calayhi salaatu wasalaam marka uu laba salaadood jamcinayo waxaa weeye aqim umuu dhexaysin jiray aadaan xataa uma dhexaysin jirin intii la aadaamo oo la aqimo salaad hore la tukado ta dambe wuu aqiimi jiray dabeetana wuu tukan jiray wakhtigaarna uma dhexaysin jirin xataa sunna uma dhexaysin jirin waayahay haddaba haddii wakhti dheer uu u dhexeeyo labadii salaadood salaaddii duhur buu tukaday wuxuu doonayay casarkii inuu la jamciyo dabeetana casarkii intuusan tukanin ayuu xoogaa qada ah cunay ama telefon buu ku hadlay ama hawl yar buu galay dabeetna wuxuu doonay inuu hee ama qof buu la yar sheekaystay dabeetna wuxuu damcay inuu salaadii casar uu tukado dee markaasi waxa weeyaan jamci ma bannaane eh salaadan waa inaad xilligeedii tukataa casarkii waa inaad xilligiisii tukataa marba hadduu faasil dheer uu soo kala dhex galay labadii salaadood ilan muwaalaadkii baa la waayay soo maaha marka waa inuu salaadan dambe labaad waktigeedi waa inuu dibdhigaa fasli yasiira zaman yar hadduu udhexeeyo labadii salaadood yani wax dhiba ah ma keenayo zaman yaroon waxba ahayn maalan qofkii eh, markii salaadda hore uu tukaday ayuu taleefon ku yar hadlay qof buu la yar hadlay oo maalan sakano yar buu la hadlo dabeetana salaaddii buu kacay taasi de wax dhiba ah male ehm, wax dhiba ah ma keenayso haddaba dherarka zamankan iyo gaabnidiisa maxaan ku garanaynaa waxaan ku garanaynaa curfiga caadada dadku dadku waxay dhahaan waxa uu dheer yahay waktigan uu dheer yahay de waa wakti dheer hadday dhahaan dadku waktigan uu gaaban yahayna waa mid gaaban weeyaan curfiga dadka loogu laabanaya maaa qaacidadu waxay ahayd maa laa daabit lahu fi sharci walaa fi luqati famarjicu ila curf wixii sharciga iyo luqada tooda aan daabit ku lahayn ama xad aan ku lahayn curfiga loogu noqonaya qofka mutayamimka ah ee gebagabaystay labadii salaadood ma jamcin karaa haa wuu jamcin karaa sida saxiixa waa sidaas oo qofkan waa kaan soo nidhi mutayamimka ah salaada hore markuu tukado waa in faradka labaad intuusan tukanin dalab labaad uu soo celiya oo biyihii raaraadiya soo maaha hadduusan hubin dee biyihii eh, inaan meesha laga helayn hadduusan hubin waa inuu dalab labaad uu sameeyaa marka dalabka yarka biyaha uu yar eegaya meelaha kasoo yar eegaya ee labada salaad udhexeeya tii hore markuu tukaday tii labaadna uusan tukanin dalabkaa khafiifka ee soo kala dhexgalay labada salaadood dhib ma keenayn oo labadii salaad buu jamcin duurkii buu tukaday qofkii mutayamimka ahaa dabeetana biyuu soo raraadiyo biyuu meelaha kasoo eegay bal in biyo la helaya in kale dabeetna markuu biyihii waayey ayuu salaaddii usoo laabtay ama biyuhu soo helay wuu weysiistay dabeetna salaaddii labaad ee casar ayuu jamciyey wax dhiba male faasilka yarkay soo kala dhex galay wax dhiba male midda kale limaslaxati salaat ayay tani ka mid tahayoo dee dalabkan waa waajibba inuu biyaha u dalbo waa waajib saan hore usoo tilmaamay walow jamca qofkii haddii uu jamciyo labadii salaadood uma dabeetna calima uu ogaado tarka ruknin rukn inuu ka tegay min aluula salaadii hore badalataa labadii salaadood bay burayaan tii hor tii dambaba wa yuciiduhumaa wuu soo celinaya labadii salaadood jaamican isagoo kulminaya oo jamcinaya hadduu doono aw amase min ahaaniyati tii labaad ayuu ogaaday inuu ka tegay ruknigii fain lam yatul hadduusan dheeraanin fasligii tadaaraka wuu soo haleeshanayaa wa ilaa haddii kale uu fasligii zamankii u dheeraado fa baadilatun salaadaasi labaad waa mid burtay walaa jamca jamcina markaasi ma jiro walow jahila haddii uu ka jaahil yahay midda uu ka tegey rukniga ma tii horay ahayd mise tii dambey ahayd acaadahumaa labadii salaadoodba wuxuu u celinayaa liwaqtayhima mid kasta waqtigeediibu u celinaya u tukanayaa qofkani wuxuu sameeyey jamcu taqdiim oo duhurkii iyo casarkii ayuu isla tukaday jamcu taqdiim buu sameeyey dabeetana markuu jamcu taqdiim sameeyey musaafirkani ayaa wuxuu ogaaday salaadii hore inuu rugni ka tegey labadii salaadood bay burayaan tii hore iyo tii dambe bay burayaan hadduu wakti dheer uu ka soo wareegay oo muxuu tii hore maxay u buraysaa maxaa yh rugni buu ka tegey waktin uu ka soo wareegay oo waxa wey rugnigii ma soo salaaddii kuma noqon karo ilan salaad kalaaba ka dambeeyey soo maha toddobana waxay u burtay maxaa l waxaa la waayey albudaa'atu biluulaa shardigii ahaa in salaadda hore uu ku bilaabo ayaa la waayey marka maadaama salaaddii hore inuu ku bilaabo la waayey waxaa weeye tii dambana way buraysaa masalada mualifka hore usoo sheegay laakiin wuu soo celiyey u fiirso wax yar buu soo sheegay wuxuu idhi falow sallaahumaa fabaana fasaaduhaa fasadat ahaaniyatu u fiirso waa isla masalada laftirkeedii uu hadda ka soo sheegay haddana halka usoo celiyey laakiin wuxuu u soo celiyey mualifku waxaa weeye halkan axkaamta ka dambaysu rabaa inuu ka ratimo oo halkan wuxuu ku sii daray wuxuu ku yidhi qofkii markii labadii salaadoodba ka burinaen tii hore iyo tii dambe tii hore uu rukniga ka tegey iyo tii dambe ee dee waxaa weye shardigii jamciga la waayay labadii salaadoodba horta wuu soo celin karaa isagoo jamcinaya mar labaad buu jamciga kusoo celin karaa duhurkii iyo casarkiiba mar dambe intuu tukado ayuu jamcu taqdiim samayn karaa way u bannaanta hadduu doono hadduu waqtigu ku filan yahay haddii uu ruknigii uu ogaado markii labada salaadood tukaday inuu ka tegey tii labaad tii hore maaha tii labaadba ogaada inuu rugnigeedii arkaanteedi mid ka mid uu ka tegay marka ayada ah tafsiil baa ku jiro haddii wakhti dheer uu ka soo wareegana waxaa weeye markaa salaaddii way buraysaa jamcina ma jiro hadduuna wakhti dheer ka soo wareeginna rugnigaas ayuu tadaarug ku samaynayaa rugnigaas ayuu tadaarug ku samaynaya o soo heleeshanaya labadii saladood markaa wuu asaxayaa haddaba hadduusan wakhtigu dheeraanin maadaama salaada dambe uu rukni ka tegey waxa weeye ruknigii ayuu la imanayaa labadii salaadun saas u asaxayaan hadduu waqti dheer ka soo wareegana waxa weeye eh, salaada dambe way buraysaa markaa jamcina ma jiro oo maxaa jamci loogu diiday maxaa yeelay waxaa u dhexeeya faasil baa soo kala dhexgala muwaalaadkii baa la waayay marka salaadan wuxuu tukan doonaa xilligeedii markii salaada casar waqtigeeda la gaaro ayuunbuu tukan doonaa hadduu garan waayana waa suurada saddexaad wuxuu garan waayey ruknigan miduu ka tegey ma tii horuu ka tegey mise tii dambe u ka tegey markaana salaad walba wakhtigeeda ayuu tukan doonaa salaad walba wakhtigeedii ayuu tukan doonaa labadii salaadoodba horta wuu soo celinayaa mid kasta duhurkana wakhtigiisuu tukan casarkana wakhtigiisii wuu tukan walow jamaca haddii uu jamciyo labadii salaadood uma dabata calim ogaado tarka rukni rukni inuu ka tegey min aluula salaadii hore badalataa labadii saladood way gurayan wa yuciiduhuma wuu soo celinaya jaamican asagoo labadii salaadood jamcinaya aw min aaniyati wuxuu ogaatay labaad inuu ka tegay ruknigan fain lam yuطil hadduusan dheeraanin zamankii tadaaraka wuu soo haleeshanayaa ruknigii wailaa haddii kale fabaailatu salaadaasi salaad baaila weeye salaada dambe walaa jamca jamcina ma jiro walow jahil hadduu gar waayo midda uu ka tegey ma tii hora ruknigeedu ka tegey mise tii dambe acaadahumaa labadii salaadoodba uu soo celinayaa liwaktayhimaa mid kasta wakhtigeedii buu tukan doonaa waidaa ahara اuulaa salaadii hore haddii uu dib dhigo lam yajib tartiibu tartiibkii waajibi maayo walmuwaalaatu xidhiidhintiina waajibi mayso waniyat ljamci niyadii jamcigana waajibi mayso cala asaxiixi wejkaa saxiixa ah halkan mualifku wuxuu kaga hadlayaa ka soo hadlay shuruudii jamcu taqdiimka ayuu halkan wuxuu ku tilmaamayaa jamcu taakhiirkii jamcu taakhiirka wuxuu ku yihi hadduu salaaddii uu dibdhigo salaaddii hore oo salaadan labaad uu u dibdhigo saddexdii shardi haddaan soo sheegayn ee taqdiimka loo xidhayey mid ka lama shardinayo laa tartiib baan la shardinaynin walaa muwaalaad baan la shardinaynin walaa niyat اljamci baan la shardinayn hadduu jamcu takhiir samaynayo oo sababtu talow waa maxay labadii jamci labadii jamcu taqdiimkii jamcu tahiirkii maxaa loo kala qaaday oo jamcu taqdiimkan saddex shardi loogu shardiyey jamcu takhiirkana saddexda shardi midna aan loogu xidhin jamcu takhiirka waxaa loogu xidhi waayey marka koobaad tartiib laguma xidhayo oo ileen salaadan hore markii wakhtigeedii laga saaray ee tadib loo dibdhigay waxaa weeye toddobaa waktiga iska leh marka toddoba maadaama waktiga iska leedahay waxaa weeye tartiibkii shardi ma aha oo salaaddii duur hadduu dibdhigo salaaddii casar oo jamcu takhiir la samaynayo waktiga waxaa iskale casarka marka casarkii wuu hormarin karaa oo duurkii wuu tukan karaa ama duurkii wuu tukan karaa oo casarkii uu ka dambaysiin kara labadaba u bannaanta laakiin waxaa fadli badan inuu tartiibka ilaaliyo marka hore duurkii u tukado dabeetana casarkii u tukado ayaa fadli badan laakiin hadduu casarkii horreysiiyo oo asaxaysaa sidoo kale muwaalaadkii shardi ma aha maxaa yeelay salaadaa hore markii wakhtigeedii laga saaray waxay shabbahday salaad qalla ah ayay shabbahday dee salaadda qallahna kan horey usoo tilmaannay tartiibkeedu inuusan waajib ahayn niyatuljamcina shardi ma ahoo mar haddii muwaalaadkii la waayay niyatuljamcina meeshuu ka baxaya wayajibu waxaa waajib ah kownu taakhiiri dibdhigii inuu ahaado biniyat ljamci niyatuljamci inuu ahaado ayaa shardi ah ama waajib ah wailaa haddii kale uusan niyatljamci qofkii la imaan fayacsi wuu caasinaya wa takuunu salaadiin waxay noqonaysaa qada'an qalla ayay noqonaysaa waayahay jamcu ta'khiirka shardi loo xidhay oo halkan ku sheegaya oo waa maxay shardigaasi in uu la yimaado niyat marka uu salaada uu dib dhigayo salaada duhur oo jamcu takhir ku samaynayo waa inuu niyat aljamci la yimaadaa haddii uusan niyataljamciga la imaanin uusan niyeysan salaadan duhur maala inuu casarka u dibdhigayo ama salaadan maqrib inuu cesho u dibdhigayo haduusan niyeysanin salaadaasi qalayna noqonaysaa asaguna caasi buu oo maxaa loo shardiyey niyatuljamci taakhiir inuu qofkii niyeysto dibdhigan uu salaadda dibdhigayo inuu macnaha salaada dambe la jamcinayo maxaa loo shardiyey waxaa loo shardiyey si loo kala saaro qofka caasiga ee salaada iskii uga tegaya ee salaadda wakhtigeedii bilaa sabab u dibdhigaya iyo qofkan musaafirka ah ee mutarakhiska ee ruksadu sharcigu u baneeyey in uu salaaddii dibdhiga sharcigu u baneeyey in la kala saaro masalada waa masale muhiim ah oo dad badan oo musaafiriin ah aysan ku baraarugsanayn waxaan filayaa dadka ku baraarugsan inay aada u yaryihiin qof faqiiha uma garanay de qofaan faqiihayn maba garanaya masalada bimacnaa musaafir baa tahay salaadii duhur ayaad musaafir tahay maalan oo safar ku jirtaa salaada duhur inta wakhtigeedii uusan dhammaanin wakhtigeedii inuusan ciliili noqonin waxaad niyeysataa inaad haddaad doonto inaad jamcu takhiir samayso oo salaada duhur casarka u dibdhigto dibdhigaas niyeyso inaad salaadii duhur u dibdhigayso casarka niyeyso haddii aad safar ku jirto xilligaas maqhribka oo aad doonto maqribkeena udibdhigto xilliga cishaha ood ha dhowaan cishaha la tukan doonto markii aad istaagto ama meel aad degto niyeyso dibdhigaas inaad maqribkii u dibdhigayso cishihii laakiin ha iska soconin adigoo qaflad ku jira oo waxa weeye salaadiina waktigeedii ka saaraya islamarkaana aan niyeysanin salaaddii inaad dibdhigto taas maxaa ka laazimaya haddi inaad saa samayso waxaa ka laazimaysaa salaadiina inaan tukanin waktigeedii islamarkaana casbin aan la imaanin ficli iyo casbi toona maan la imaanin salaadiina xilligeedii maadan tukanin maadan go-aansanina inaad dib dhigto labadaa midna lagaama heli marka caasi baa tahay qof dambaabay baa tahay oo salaaddii wakhtigeedii ka saaray bilaa niyo markaa salaadda aad tukan doontana qalay noqonaysaa salaad qof ka tegey oo kas uga tegey baad la mid tahay oo markaa soo qalaynaya marka qof dambaabay baad noqonaysaa marka masladaas laska ilaaliyo waa masala culus wey wayajibu waxaa waajiba ah kownu taakhiri dibdhigaas inuu ahaado biniyat اljamci niyadii jamcinta in qofka uu la jamcin doono salaadaas salaada ka dambaysa oo jamcu takhir ku samayn doono wailaa haddii kale qofki uuna saa yeelin fayacsi uu caasinaya ilahay buu caasinaya watakuna salaadin waxay noqonaysaa qadaan qalay noqonaysaa walow jamca qofkii haddii uu jamciyo taqdiiman jamcu taqdiim hadduu labadii salaad ku jamciyo fasaara uu noqdo bayna salaatain labada salaad dhexdooda muqiiman qof negi batala jamcu jamcigii wuu burayaa wafi aaniyati salaada dhexdeeda haddii uu niyeysto inuu nagaadana wa bacdaha iyo salaadii labaad kadib haddii uu niyeystana laa yabtulu jamcu markaa jamcigii ma burayo fil asaxi wejka asaxnimada badan aw amase taakhiiran aw amase jamca wuxuu u jamciyey taakhiiran dibdhig buu u jamciyey labadii salaadood macnaha jamcu taakhiir buu ku sameeyey oo fa aqaama uu nagaaday qofkii bacda faraqiba labadii salaadood markii uu bogay uu dhammeeyey kadib ayuu nagaaday lam yuair arinkaasi salaaddii ma saamaynayo wa qablahu intuusan labadii salaadood dhammaynin ka horna yajcalu ulaa tii hore wuxuu ka yeelayaa qadaan qalla ayuu ka yeelayaa qofkii hadduu jamcu taqdiim sameeyo oo maalan duhurkii iyo casarkii ayuu doonay inuu jamcu taqdiim ku sameeyo dabeetana markuu duhurkii uu tukaday ayuu nigeystay inuu iska nagaado fa bayna salaatayni muqiima halkan qofkii labadii salaadood dhexdooda ayuu niyeysa inuu iska nagaado tii hore lagu tukaday tii dambana ma tukanin kolka ayada ah jamcigii horta meesha uu ka baxayaa badala jamc markuu leeyahay wuxuu uga jeedaa jamcigii ma bannaanaanayo meesha uu ka baxaya kolka ayada waxay noqonaysaa salaadii casar inuu wakhtigeedii tukado wuxuu doonay duhurkii casarkii inuu jamcu taqdiim ku tukado duhurkii markuu tukaday ayuu niyeystay inuu iska nagaado markaa jamcu taqdiim oma bannaane eh casarkii ha u dibdhigo xilligiisii maadaama qofkan uu niyeystay oo waxa weeye sababkii murakhiska ahaa ee jamcigu u banaynayo meesha ka baxay oo safarkii ah qaacidada fiqiga waxay leedahay maa jaaza licudrin batala bizawaali wixii cudurdaar u bannaanaada wuxuu ku burayaa cudurdaarkaas zuulitaankiisii maadaama dee yani wuxuu u jamcin yahayd safarkii safarkiina meeshuu ka baxay laakiin salaada labaad dhexdeeda haddii uu niyeysto maalan in uu iska nagaa salaaddii labaad dhexdeeda u niyeystay ama salaaddii labaad markii uu dhammeeyey kadib ayuu niyeystay inuu iska nagaado markaa jamcigii ma buray salaadiisii saasay u dhan tahay jamcigiina markaa ma buray waay haddii jamcu tahiir uu sameeyey kaa hor jamcu taqdiim buu ahaa jamcu tahiir haddii qofkii uu sameeyo duhurkii maala u dibdhigo casarkii dabeetana labadii salaadood duhurkii casarkii markuu tukaday uu niyeysto inuu iska nagaado niyadaasi ma saamaynayso salaaddiisi ma saamaynayso laakiin labadii salaadood intuusan dhammaystirin ka hor hadduu niyeysto inuu iska nagaado markaad salaaddii hore ayaa waxay noqonaysaa qallo waxaa la mida ah masaladan oo aad u dhacda qofka maalan musaafirka ah ee waxaa weeye jamcu ta'khiir samaynaya magaaladii buu soo gelayaa maqhribkii ceshihii ayuu niyeystay inuu israaciyo xagga dambe ka tukado oo maqhribkii la tukada ceshihii magaalada hargeysa uu socday maalan wuu soo gelayaa markuu magaaladii soo galay ayuu maqhribkii iyo ceshihii una tukaday salaadii hore ayaa waxay noqonaysaa qalle maadaama wakhtigeeduu ka soo saaray oo haddana uu yahay qof hee muqiima oo negi laakiin maku dambaabaya maya kuma dambaabay ta dambe ceshe ayada waqtigeed uu tukadee laakiin taa hore ee maqhrib uu u dibdhigay ceshihii magaaladan uu soo gaaray qalay noqonaysaa oo markaa ima bannaana miya inaan salaaddii dibdhigo way bannaantah wax dhiba male way bannaantah inaad dibdhigto dembina kuma lihid laakiin salaada xukunkeedo maaqalla noqonaya xidhiidhinna markaa shardi ma ah inaad labadii salaadood xidhiidhiso marka hore waxaad tukan kartaa maqhribka dabeetana waxoogaa kadib cishaad iska tukan kartaa yani inaad labadii saladood xidhiidhiso shardi ma saan soo tilmaanay wayajuusu waxaa bannaan aljamcu in lagu jamciyo bilmadari roobkii taqdiiman horumarin waljadiidu qowlka jadiidka waxa wey mancuhu inuu reeban yahay jamcigaasi taakhiiran dibdhig waaya halkan mualif wuxuu ku tilmaamayaa eh, aljamcu bilmadar roobkii in salaadii lagu jamciyo marka way bannaan tahay labadii salaadood in roob lagu jamciyo duurkii casarkii iyo maqhribkii ceshihiiba way bannaantahy jamcu taqdiim bay ku bannaan yahin roobkii in lagu jamciyo labadii salaadood laakiin jamcu takhiir ma bannaano macnaha duurkii inaad u dibdhigto oo roob da'ayo casarkii ama maqhribkii oo roob da'ayo inaad ceshi u dibdhigto ma bannaano laakiin ceshihii baad soo hormarin karta o maqhribkii la tukan kartaa ama casarkii ayaa duurkii la tukan kartaa waa hadduu roob da'ayo shuruudduna noo imaan doontaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuu ka soo arooray inuu eh, roob u jamciyey sida ibnu cabaas uu ku tilmaamay xadiiu wariyey muslim inkastoo xadika lagu muransan yah dalaaladiisa ibn cabbaas wuxu nabig alayh salatu asalaam madiine ayuu ku tukaday duurkii iyo casarkii jamcan ayuu ku tukaday madiine macnaa isagoo negi maqribkii cishiina jamcan buu ku tukaday riwaayo kale wuxuu ku tilmaamay min hayri khoofin walaa safar asagoo aan cabsanaynin oo salaatulkhofna ayn ahayn safarna aan ku jirin imaam shaafici imam maalik waxay dhaheen waxay u dhowdahay inuu roob dartii u jamciyey laakiin riwaayo kale waxay leedahay min hayri khawfin walaa maطar yacni cabsi iyo madar toona oo muusan jamcinin xataa riwaayadan kale haddii aan qaadan riwaayadan mafhuumkeeda waxa weeyaan nabiga alayh الslat slaam maadaama la yidhi roob uma jamcinin in roobka loo jamcin karo ayaa laga qaadanaya si kastaba ha ahaatee waxa weeye jamcu taqdiimka roobka loo jamcinayo shuruud buu leeyahay wuxuu hi shardu taqdiimi horumarintaas shardigeedu roobka loo jamcinayo wujuuduhu shardigiisu waxa wey wujuudu roobku inuu jiro awalahumaa labada salaadood midda hore wal asaxu wejkaa saxnimada badan waxa wey ishtiraatuhu in la shardinayo roobkii cinda salaami ula salaada hore marka laga salaamo naqsanayo waalju barafkii iyo walbaradu roobkii dhagaxa ahaa kama darin roob bay lamidii daabaha hadday dhalaalaan waladharu qowlka adharka waxaa weeye takhsiisu ruksati ruqsadii inuu u gaaryeelayo bimusallin qof ku tukanaya jamaacatan jamaaco bimasjidin masjidna ku tukanaya baciidin oo fog yataadaa oo ku dhibtoonay bilmadari roobkii fii dariiqii jidkiisa halkan wuxuu ku tilmaamaya shuruud اljamci bilmaar shuruud buu halkan ku sheegay shuruuddaas horta saddexdii shardiyeena soo dhaaftay ee ahayd shuruud jamci jamc taqdiim waa la sardinaya waxaa kaloo shuruudda la dheeryahay aljamcu bilmaar inuu roobkii horta joogo labada salaadood awalkooda duurkii iyo casarkii lintan haduu jamcinayo labada salaadood awalkooda wa inuu roobkii jooga awalahuma labada salaadood awalkooda wa inuu jooga roobkii sidoo kale salaada hore markii uu ka salaamo naqsan roobku inuu da'ayo isla markaana uu xidhiidho inta udhexaysa salaamo naqsiga salaadii hore iyo talabaad intuu gelaya waa inu roobku intaa xidhiidha laakiin haddii inta salaada hore lagu jiro dhexdeeda uu roobku yar go'o ama salaada dambe inta lagu jiro uu roobku go'o ama markii laga baxo roobka uu go'o intaa dhib ma leh lakin waxaa muhiima ah uun salaada hore marka la bilaabayo ta dambe marka la bilaabayo labadaa inuu roobku da'ayo marka salaada hore laga salaamo naqsadan inuu roobkii da'ayo inta udheaysana u socdo manaa labada salaadood inta udheaysa waaya intaasaa shardi ah waayahay wuxuu yidhi aljiga barafka iyo roobka dhagaxa labadoo waxay la mid yihiin roobkii caadiga ayay la mid yihiin haddii ay dhalaalaan macnaha wuxuu uga jeedaa roobkii ay xukunkiisa qaadanayaano dee baraf hadduu jiro asna mashaqo ayaa ka ratimaysa ruksada xikmada loo jiday waxa weye dadkii way ku dhibtoonayaan roobkaas ayay ku dhibtoonaya maryihii buu ka qoynayaa dee barafkiina waa lamid dadki udhibaya roobkii dhagaxaana waa lamid dadkii udhibaya hadday labadaasi dhalaalaan roobkii bay la mid noqonayaan waayahay ruksadan haddaba aljamcu bilmatar waxay khaas ku tahay qof ku tukanaya jamaaco masjid ku tukanaya masjidkaas inuu ka fog yahay isla markaana ee roob ku dhibtoonaya jidkiisa imise qiidda halka lagu sheegay mar koobaad horta qofkani jamaacu ku tukanaya masjid waxaa kaa baxday qofkii keligii gurigiis ku tukanaya kaasi roobkii uma jamcinayo sidoo kale hadduu jamaaca ku tukanaya gurigiisana salaaddii uma jamcinayo qaydka labaadi waxaa weeye masjidka uu ku tukanayo ama meesha uu ku tukanayo jamaacada roobka ugu tukanayo inuu ka fog yahay haddii uu dhow yahay oo gurigiisa ay saaran yihiin masjidkii de markaa roobkii ma dhibayo soo ma ah sidaa darteed markaa ma jamcinayo aljamcu bilmatar ma samaynayo qaydka saddexaadna waxaa weeye inuu roobkii jidkiisa uu ku dhibtoonay fii dariiqihi oo maxaa kaa baxay yani qofku intuu roobka usii socdo intuu salaadda usii socdo roobka ku da'aya oo maryihi ka qoynaya waxaa kaa baxay qof helaya meel uu sii maro kinin macnaha meel uu roobka ka jirsado oo dee saqafa ayuu sii marayaa oo roobkiiba de ismaba arkayaanba intuu salaadda usii socdo ama dallaayad buu sitaa ama gaari buu ku jiraa oo intuu masaajidka hor dhigto umuu hore ka gelayaa ama meel saqafu sii hoos mara intaaba waxaa weeye jamcigii madarkii ooma bannaano u fiirsada masaladan cashirkan horta intaas ku dhanyahay laakiin waxaan rabaa inaan masaladan baraarujiyo masaladan jamc bilmadar insha allahu tacala majlisku inaan ka hadli doona lakin hadda wax yar baan baraarujinaya masaladan horta aad iyo aad bay u badantay oo aljamcu bilmadar wuu badan yahay magaaladayna waad aragteen had iyo jeer roobka hadduu soo tiixaba horaa laga tukadaa marka masaladan waa la fudaysaa shuruuddan aan hadda sheegayno inta badan lama dabaqo roobka hadduu soo hilaaco magaalaha qaarkood horaa salaadda laga jamciya oo roobka waa ka soo socda sheekho maxaad sugaysaa salaaddii noo jamcidee a'immadiina waxay noqdeen ducafo oo waxaa weeyaan marba haddii dadku dhahaan noo jamci horey ka gelayaan salaaddii marka waxaan garan lahay talow ma jahli baa jira mise salaaddii baa la fudaydsanaya ya midhe waa runti mid casarkii qaaday iyo maqribkii loo jamcin wardaad looma jamcin karo waaan arkay in badan arkay masaajid badan ku ark hargeysa ayadoo roobkiiba uu qaaday salaaddii maqrib marka roobki da'ayay xoogaabu soo tiixay roobkii wuuba qaaday salaaddii ma laga baxay roobkii hadda wuu qaaday wuu istaageen roob ma da'ayan dhifiq male salaaddii oo la aqimayo salaaddii cisho oo la raacinayo marka arrintaas horota ha lagu baraarugsanaado oo ha laga digtoonaado wasal allah waslm ala